أنفسنا إلا له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد باب الصلاة التطوع بين كل حجن باب كي كورمي صلاة الصلاة salaaduhu nabigu tukanaya calayhi salaatu wasalaam ee salaatuleylkii ee witrigii ayaa aynu soo arkayno iyadoo halkaa hore aynu soo tilmaanay salaatuleylka iyo magacyaasha uu leeyahay iyo tiradiisa wax cayimaya in inuu maaragtay xadiidkaa caaisha un jiray oo isaguna dhowr siyood u soo arooray nas kaloo laakiin cayimaya tirada salaatuleylka ama soo koobayaa inaanu jirin ee qofku yarayn karu kordhin karo wa qaala sheekh moxamed ibnu ibraahim alu shaykh dahaba akharu ahli cilm kala imatii abi xaniifata washaaficiya wa axmed ilaa ana salaata ataraawiixi cishru rakca lianna cumara jamaca annaasa calaa ubay bnu kacbin fa kaana yusalli cishriina rakca وكان هذا بحضور الصحابة فكان كالإجماع وعليه عمل الناس قال في طرح التطريب لم يبين في الحديث عدد الركعات التي صلاها النبي تلك الليالي في المسجد habeenadaa uu nebiga lagu xidhay ee salaatu taraawiix uu oogay ee ee uu ka dhigay markaa mid mashruucoo jamc lagu tukan karo tiradiisa lama sheegin tiraduu tukaday caaisha unbaa markaa koob iyo toban sheegtay marna saddex iyo toban sheegtay haddaad odhan lahayd marka saddex iyo tobanka ah waxa la socda sunnihii cishaa'iga ama sidii kolkii horeba soo sheegtay sunnihii fajriga waxaa diidaya taa lafdigeeda xadiidkan soo socda oo tilmaamaya afar iyo afar iyo shan oo isna saxiixa bukhaari iyo muslim ku sugan qaala alcayni ikhtalafat alaxaadiiu alwaaridatu fi salaati fii cadadi salaati axaadiidta ku soo arooray tirada salaatuleelka uu nabigu tukan jiray way kala duwan tahay siyaabo kala duwan bay u tilmaantay fa fii xadiidi zayd bni khaalid wabni cabaas wa jaabir wa ummi salama alaaa casharata rakca saddexdaas saxaabiya caaishaba waxay sheegeen saddex iyo toban ragcadood وفي حديث الفضل وصفوان بن معطل ومعاوية بن الحكم وابن عمر إحدى عشرة كوبية بن شيغان وفي حديث أنس ثمانية ركعات أنس سديت بو شيغان وفي حديث حذيفة سبع ركعات حديثك حذيفة طبو شيغان وفي حديث أيوب أربع ركعات أفر ركعات باثنين ونبي قلت كلا هذين كي شيغان وأكثر ما فيها ثلاثة أقوب بدن النبي قال لك شيغان وتكلم حديث علي sita casharata rakca lix iyo toban ragcadood buu xadiidka calina sheegay waljawaabu ana dalika bixasabi maa shaahada ruwaat aruwaah axaadiistan sida kala duduwan tilmaamaya asxaabtu waa mid waliba wuxuu arkay un caaisha iyo kuwa kaleba kadalika bima zaada warubamaa naqasa وربما أذن بقيام الليل مرتين أو ثلاثا ولهم أجوبة كثيرة عما ذكرته عائشة رضي الله عنها كوب يتبن مو دافين شرين عائشة أي تريد شواب بدن بالقبحية عن عدد صلاة الليل لا يتسع المقام لنقلها والإطالة في ذكرها معناها دي جوابها لو قالوا وقتها ديرانيا والذي نقوله ما قاله جمهور العلماء من أن صلاة الليل ومنها التراويح في رمضان lam yuqayad bicadadin mucayan tiro kooban laguma cayinin qowlkaasaa jumhuurtu qabaano la dooran buu ihi falaa yunkaru calaa man zaada qofka kordhiye lama diidi karo walaa calaa man naqasa fiiha iyo ka ka yareeya koob iyo tobanka falkullu sunnatun watibaac ayaa loo tixgelin doonaa maadaama asxaabtii ay marayaan intii dee intaa aada soo aragtay oo kala duduwan waalgarad ujeeddaduna waxa weeye anlaa yakuuna masaara jadalin wa fitnatin bayna almuslimiin waa dadka muslimiinta ay ah ku murmaan ay isku qabsadaan inaanu noqonin laasiyama ahla diini wasalaaxi minhum dadka markaa cibaadaysanaya inay isku qabsadaan waxba maaha aladii hum alqudwatu fi lkhayr famaa daama ala'immatu ajmacuu calaa mashruuciyati alqiyaam mar haddii muslimiinta ah culimadoodu isla waafaqsay in qiyaamkan habeenkii uu mashruuc yahay wakhtalafuu fi lafdal fii cadadi rakcaat tiradeebaa fadli badanun ay isla eegeen wahiya masalatun ijtihaadiya markaana ay noqotay masale xagga ijtihaadka la xidhiidha fa kullun yacmalu bima wasala ilayhi ijtihaadu ama atadliilu watajhiil in la yidhaha hebel baa jaahilay ah iyo hebel baa anbaday oo sidaa wuxu tukaday falaysa khuluqa alculamaa qaala shaykhu lislaam suna taraawiixu fi ramadaan biitifaaqi salafi wa aimati lmuslimiin wa tusama qiyaama ramadaan wa kownuha awala alleyl waaya marka sidaasibaa waxaynu uga jeednaa macnaha xagga cadadka ayaa aqwaashaa culimadu ay ka xuseen waaya asxaabtii oo dee isu wada timid oo masjidkii nebiga ku tukanaysa calayhi salaatu wasalaam oo khulafadii alkhaliifatu araashida cumar ibnu khadaab radia allahu canhu uu la joogo ayaa sidaa u tukaday oo aan kuna murmin iskuna diidin sidii baanay markaa uga socotaa oo culimmadu ay u tixgeliyeen xarameynka oo maaragtay cishriinkii beriga oo abaabulay loo tukanaya markaa qofka koob iyo tobanka ama saddex iyo tobanka ku gaabsada waatuu nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam taa kalena waa sunna iyaduna aan la qabsan karayn wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa yusallii min alleyli habeenkii wuxuu tukan jiray alaaa casharata rakca saddex iyo toban ragcadood halkay kolkii hore tidhi kamuu kordhin jirin ramadaan iyo kayru ramadaan koob iyo toban kamuu kordhin jirin iminkana waxay tidhi saddex iyo toban yuutiru min dalika bikhamsin shan buu isku xidhiidhin jiray oo witri uu ka dhigi jiray laa yajlisu ma fadhiisanaynin fii shayin ilaa fii aakhiriha macnaa laa yejlisu ma fadhiisanayn fii shayin ragcad shantaa ragcadood ka mida ma fadhiisanaynin ilaa fii aakhirihaa shanaad ataxiyaadka u dambeeya un mooyaane waa shan isku xidhiirsan afar iyo afar iyo shan marka inaanay laba ahayn sunnihii cishaa'iga ayaa halkan way kuu taagan tahay tii ahayd afar dhaadheer oo aanad waraysan karayn quruxdooda iyo dherarkooda iyo afar dhaadheer wa yuutiru iyo witrigiiyo ku xigay oo shantana marka dee iyadii baa sidaa warisay saddex iyo toban iyo koob iyo toban waanaynu soo xusnay ina ka yaryarna inay warinaysa ilaa shan siyood bay warisay hadihi ixdى riwaayaati caaisha radia allahu canha fi sifati salaati الnabiyi fi leyli bianahu salaa ثalaaثa casharata rakca yutiru min dalika bihamsi rakcaatin yasruduha falaa yajlisu ila fi aakhiriha waa shan isku xidhiidh icmaalu ma habata can nabiyi sala allahu alayhi wasalam cala wajhi lcumuum faafdal lcamalu bijamiici riwaayati haabit fahuwa afdal waakmal riwaayooyinkaas soo aroray in lagu wada camal falo waa wanaagsanta midbaa inta uu ka karo qof fiihi ana alwitra ida kaana bikhamsi rakcaatin ana alafdala an yakuna bisalaami waaxid hadduu qofku udrigii tukanayo inuu isku xidhiidiyo wey maala ehm, kala gogoyntii isku xidhiidhtii labaduba waa jaais markaa riwaayooyinka caaisha iyo sida ay utukanay nabigu u tukanaya eh, calayhi salaatu wasalaam ay kaga soo warisay shanta siyoodba xalay baynu soo qadinay wa can caaishata radia allahu canha qaalat min kulli leyli habeenka dhammaantii qad awtara rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu witri buu tukaday faintahaa witruhu witrigiisii waxa uu ku gebagabaysmay ila saxari habeenka gelinkiisa dambe afarta saacadoodoo dambe marka min kulli leyli ee kulla leyli maaha laakiin waa min kulli leyli waxaa la idhaahdo xuruuftuna macaani lxuruuf yuwadix macaani ljumal macnaha xarafka macnihiisoo la tixgeliyaa macnaha jumlada ujeedaabuu sheegaa macnuhu maaha habeenkii oo dhan buu nebigu watri isugu bixiyey laakiin ereygan min a yufiid atabciin qayb ka mida buu faa'iideynaya marka waxa weeye qad awtara rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nebigu witri buu tukaday min kulli leyli habeenka dhammaantii qayb ka mid ah macnaha uga jeedo xagga hore xagga dhexe xagga dambe mu ahay witrigiisu keliya miduu xagga dambe ka tukan jiray ama xagga hore qura uu ka tukan jiray laakiin saddexda meeloodba way dhacday mararka qaarkood inuu xagga hore ahaa mararka qaarkood inuu dhexda ahaa mararka qaarkood inuu xagga dambe ahaa laakiin mar walbana min kull bacdi uu qayb ka mida ahaa habeenka oo dhan in ka mid ah ayuu ahaa marka taasi waxay ku tusinaysaa habeenka witrigii hala tukada iyo salaatuleylkii halkee laga tukanaya waa halka qofka u sahlanaato haddii xagga hore kuu sahlanaato waad iska qadimeen haddii xagga hore kugu xagga da kugu adag tahay xagga horena ama xagga dambeba kuu sahlantay xagga dambe ayaa fadli badan waa kii cumar balahaas dee nicmo nicmatilbidca haadi shay la abaabula tanaa u wanaagsan oo cusub oo la keenay laakiin ta ay ka seexanayaan baa fadli badan bidcadaana waa tii luqawiga ahayd buu uga jeedaaye bidcada xasankae dadka qaarkood ay sheegaan maaha oo khulafada iyo wixii ay sameeyeen lama yidhaahda bidco leannao bidcadu dhammaanteed wax liitoo laga tega weeye ee sunna lagu tilmaamaa khulafaau raashiduun waxa ay ummadda u sameeyeen ama u horkaceen khayra laguma tilmaamo bidco ee waxa la yidhahdaa waa sunne ile xadiidkii nebiga waxa uu leeyahay wa kullu bidcatin dalaala eraygan baa yufiid alixaatata waashumuul macnaha bidcada lama keenin lama kala reedini wax khayr oo ku jira ama jira baa lay bidco marka magacaa loo bixin maayo waa istidlaaliisa wey taqadama ana wakta alwitri yadkulu idaa sulliyat alcishaa mar haddii cishaa'iga la tukado witrigii waa galay fi hada alxadiidi daliilu cala ana nabiya awtara awala leyli waanahu awtara nisfa leyli waanahu awtara fi aakhiri leyli waqta saxar saxarkaasuu ku gebagabaysmo lama muu sii dhaafinin daacadaha u dambeeya habeenka ayuu maaragtay ku gebagabaysmay muu xagga waaga u dhaafinin wey atarkiibu fi taakhiir lwitr ilaa waqti saxr liman yahiqu min nafsihi bilintibaah macnaa fadli badan xagga dambe inaad ka kacdo haddii aad ku kalsoon tahay in aad kacayso habeenkii waaya witriga waxa uu ku uhi fawaa'id taa horeysaa waxa weeye witriga isaga jamac looma jideen ilaa idaa kaana bacda taraawiix kolkuu taraawiixda ku xiga un mooyaane alwitr afdalu min jamiici taطawucaati الnahaar فأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صxaabigaas waxa uu yihi nabigaa igu yidhi yaa cabdالlah laa takun ha noqonin mila fulan ya cabdillaahi baabu aniga yidhi sidii soomaalida cabdillaahi baa soomaalida cabdullaahi iyo cabdallah ay ku adagtahe Ah, malaa dee mar hadduu munaada mudaafa yahay waxaa laisla ogaa inuu mansuub noqdo min xayu luqa yaa cabdallah soo maftuux maaha aniga u kasriyey daalka laakiin waa loo raacay qalad madbacadda ah yaa cabdallah laa takun ha noqoni mila fulaan hebeloo kale ha noqoni kaana yaquumu min alleyl ninka habeen la yidhaahdo fulaan fulaan aan la cayimine waxa uu kici jiray habeenkiiba cibaado u tukan jir u kici jiray fataraka qiyaama alleyl markaasuu iska daayay kicitaankii habeenkii cibaadada u kici jiray ninkaasoo kale ha noqoni nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabiga wuu ku halqabsanayaa laakiin marka uu asxaabta mid ka mida la hadduu ku halqabsada macnaheedu maha nasku sheegay inuu siga ku gooniyihin lianna alcibrata bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab oo qaacidadaasi nusuustoo dhan way u taallaa qur-aankao qura ma ah tixgelinta ereyada caamnimadooda unbaa la eegaya laakiin sababta lama eegayo sababa wuruudi alxadiid lama eegayo ama cidduu kula hadlay marka wuxuu nabigu xusay cabdilaahi buu la hadlay waa ninka hebel oo kale ha noqon hebel muxuu ahaa marka hebel wuxuu ahaa nin habeenkii cibaadaysan jirayoo dabeedna gaadhigiisiibaa dib u talaaray kolkaasuu iska daayay qiyaamu leylkii macnaheedu khayrkii inbuu intii uu horukac ku sameeyey ka tanaasulay khayrku inaad kordhiso mooyaane waa khasaare inaad dib u noqotaa iyadood ku xisaabtamaysa marka horebana waxa aad kari karayso inaad samayso waxaad kari karayso inaad samayso oo aanad nafta dhibin leannahu qofku hadduu isa saaro camal adduunye iyo camal aakhiraba waxaanu kqaadi eh, karayn hadduu isa saaro dee wuu ku fayaa buu dhacayaa waana kaa ka waaninaya nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtii marka fataraka qiyaama leyl habeenka qiyaamkiisii buu iska daayay saasoo kale adigu ha noqonin xadiidkana waxa uu dhiirinayaa in qofku qayb uu ka qaato noolaynta habeenka noolaynta waktiga waktigu waa noolaynta cimrigaaga waa mid khasaare inuu u tixgeliyo nebigu ayaynu arkaynaa calayhi salaatu wasalaam qofkii oo khayrkii iyo sunnihii uu badsanayay iska daayey martaana ku xisaabsan haddaad qur-aan ka akrido haka intii aada akriyaysa ku xisaabtan inaanad ka yarayn haddaad habeenkii qiyaam la timaado dib ha uga noqonin waxaad kordhisa mooyaane leanna waa faa'iido iyo kororta xagga khayrka ah ilan tadawuc waataynu macnihiisa soo fasirnee qofka adduunyada ka shaqaysanaya ganacsadahayo sanadkii hore faa'iidadu helay hadduu sanadkan ka yareeyo sawirka uu bixinaya arrinkiisu waa maxay dee wuu warwarayaa wuxuu leeyahy sharkaddu sanadkan waxbaa ka si ah sharkadda waxbaa ka si ah buu leeyahy leanna kal hore faa'iidada aynu helay intaasay hayd markaa wuxuu leeyahay talow ma nabadgelyadaa wax kasii ahaaya ma adigaan aan u shaqayn ma sumcadaadiibaa wax noqdeen waxaasaa laga fikiraa maxaynu intii ka hore u gaarsiin weynay baa la faaidays saas maaha itanna waa su-aashaasi timaadaa maxaa kaasii noqday talo waa sanadkan maxaasi noqday waaya waa fadiilatu qiyaami اleyl waanahu laa yanbagii tarku inaad ka tagtaa oo aad ka qadaa waa nasiib daro wey in badan baana dee aayaadkeen xalay ka soo akriyaya iyo nusuusta ayaa aada u dhayri gelinaya waana arrin macruuf ku ahayd ambiyadii iyo saalixiintii hore macruuf bay ku ahaayeen waa da'bu saalixiina min qablina saalixiintii waa wanaagsanaa inaga horreeyey dhaqankoodii weeye waa arrinta uu ku gartay cabdillaahi ibnu salaam oo ka mid ahaa qolyihii ahlulkitaabka markuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam madiina waanooyinkiisii u horraysay ayay ku jirtay iyo khudbadihii uu ka dhagaystay inuu dadka ku gubaabinayay salaatulailka waxaan maqlay buuhi nebiga oole markii u horrayseen yimiba ayuha annaas afshu salaam waadcimu acaam wasilu larxaam wasalluu bileyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam markaasuu qalbigayga ku dhacay buui kelmadaha xigmadaysa waa ardadii hawbuu nebigu lahaa markuu madiine yimi salaamta faafiya dacaamka bixiya qaraabada xidhiidhiya habeenkii tukada iyadoo dadku ay hurdaan jannada ilaahay baydi nabadgelyo ku geliyay marka wuxuu arkay wixii kutubtii hore iyo waxyigii hore uu farayay inuu nebiguna farayo calayhi salaatu wasalaam halkiibuu ku rumeeyey waktigiisana hore aynu usoo sheegnay waxaa sii fadli badan kaa kicitaanka macnaha inuu qofku xagga hore ka tukado waxaa kasii fadli badan xagga dambe iyadoo meel walba aada ka tukan karto ta aynu soo aragnay de waa kaa ilaahay nabiga la hadlay calayhi salaatu wasalaam yidhi wamin alleyli fatahajad bihi naafilatan lak habeenkii qur-aanka ku cibaadaysa ukac waxaa kaloo ilahay uhi ina naashiata alleyli hiya ashaddu wad'an waaqwamu qiila ina naashiata alleyl habeenka kicitaankiisu hiya ashaddu iyada ayaa culus wadan ashaddu iyadaa adag ama daran wadan xagga kicitaanka waa aqwaamu qiila iyada ayaa wanaagsan xagga dhegaysiga ah, mar walow cibaadadu qofka ku culus tahayna dee ajrigeedii baa sii badanaya waa wakti haadiya jawigu caadiya waxyaabaha sii fadliga badan waxaa ka mid a ah yata-akadu aliktaaru min adducaa'i walistikfaar in jaaniskani aada isku dhex darto qur-aanka akhrintiisii ammaantii ilahay iyo tasbiixii iyo jaaniskaagii ducadii ile ilaahay baana yaa wax weydiisanaya oon aqbalaaya waxa uu ku uhi hunaaka salawaatun mubtadacatun maa anzala allahu biha min sulbaan minha salaado dhowrahoo iska bidco ahoo aan daliil lahayn baa dadku tukadaaye bal ka feejigno buuhi awalan ta u horeysaa waxa weeye alijtimaac laylata nisfi min shacbaan wa salaatuha jamaaca wa ixyaau tilka leyla bidcatun fi diini falaa daliila calaa ixyaa'ihaa wasalaatun khaasa lahaa habeenkaa nisfu shacbaan maxaa magac yar bay lahayd muxuu ahaa mabahjad bu adaba habeenkaa shacbaan shan iyo tobankeeda ah salaada la tukanaya waa bidcoo daliil male waaya salaat rakaa'i ayaa iyadana la tukadaa salaad magacaa leh oo iyaduna itnata casharata rakca fii awali laylatin jumuca min shahri rajab habeenka jimcee ugu horeeya bisha rajab ayaa salaad labiyo tobanoo salaaturaqaa'ib la yidhaahdo ayaa la tukadaa iyana daliil ma leh raabicuhaa raabican salaatu lalfiyati salaatu alalfiya salaada kun kumka iyaduna laa asla laha qaala annawowi salaatu araqaa'ib wa salaatu alalfiya haataani salaataani bidcataani madmuumataani wamunkarataani falaa takhtaruu bidikrihima fi lxadiidi almadkuuri fiihima faina dalika bail haddii xadiid ku soo arooray salaat raqaa'ib iyo salaat lalfiya iyana waa baail salaatu tasbiix ayaa iyaduna la sheegaa qaala shaykhu lislaam nasi axmed aimatu saxaabati calaa karaahiyatiha calaa karaahatiha walam yusabixa imaamun وأma abu xaniifa وmalik والshaaficiي falam yasmacuu biha bاlkuliya asxaab almadaahib mabay maqal bu iyaduna way ka dambaysay qaacidadu waxa weeye أna اlasla fi اlcibaadaati الtawqiif falaa yushracu minha ila ma sharacahu اllah warasuuluh kol hadee cibaadata ilaahay loogu dhowaanayo waa in nebigii calayhi salaatu wasalaam qowl iyo ficil midun ay kaga sugnaatay adugu xadiid nebiga waa qwl ficil taqriir saddexda midku doonaya haaba markaasaa la odhan karaa cibaadadan waa cibaado ilaahay loogu dhowaanayo laakiin waxaan la yidhaahdo wuu iska wanaagsan yahay yastaw khayrun maaha mar hadduu khayrun yahay maxaa uu keenaya iyo ummadaha kaleba way sameeyaane innaga maxaa inoo diiday waa meelaha had iyo jeer dadka uu shaydaanku madaakhishu ka soo galo wey asxaabta nebiga ula yimi calayhi salaatu wasalaam taasoo kale oo dib buu ugu celiyey waxay idhaahdeen waxaanu soo aragnay wafdi aanu ku tagnay boqortooyooyinkii wa waqaysa iyagoo loo sujuudaya boqortooyooyinkaa shakilaan bay isqanciyeen mogta markaasaa waxay idhaahdeen adigaa rasuulkii ilaahaya ah, oo maaragtay khalqigii u fadli badan oo kuwaa dee aan u dhoweyne ka wanaagsan ka cisiroon maanu kuu sujuudnaba markaasuu yihi cagta udhiga cagta udhiga sujuudda ilaahay baa iska leh innamaa ana cabdullaahi warasuulu anigu waxaanay addoonkii ilaahay waxaanay rasuulkii ilaahay darajadaa in lay dhaafiyaa marnaba iga farxin maysa buud marka in bidcooyinka noocaasa daliilkaa loo keeno la yidhaahdo kristan kuba way sameeyeen innagaa laynaga iibinaya ama maxaa laynoogu diidaya innagu miyaanu nebigeenu xaq ahayn oo maynu saas samayno oo maynu saas waxaasoo kale waxa weeye waxaa dadka lugooya waxaa midhka keliya la isweydiinaya waxa weeye shaygaa cibaadada ah ma sameeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam mise ma samayn muu samaynin waa lagu qabsanayaa maalinta qiyaamaha wixii aada la timaadeed cibaado u niyooto ee aanu samaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam marka xawlkiisa lacabayo laga cabayuu xusay in dadka qaarkood garafka lagu dhufanayo oo xaggaa looga duwayo markuuna waa ummadaydiyo way astaantii waysadaa ka muuqato oo soo daayana waxaa la leeyahay laa tadri waxba ma ogide qad badaluu wahayaruu diintii bay dabadaa dooriyeen oo siyaadaad iyo nuqsaan bay la yimaadeen marka waxa uu leeyahy suxqan suxqan wey alla ha wixii diinta dabadee wax ka ah, rifrife ama wax ku kordhiyey alla ha dooriye buu ha fogayo marka ma maarayn kara nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnadii baanay dadku kala barh ka gaari karayn marka waktigooda waa inay ku camiraan siduu u cibaadaysanayey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la idhaahdaa qaaciidada ah usuuliyiintu markay sheegayaan ina alasla fi lashyaai libaax shay walba waxaa u asala inuu mubaax yahay waxaa laga soo reebaa ila alcibaadaat waalabdaac budciga iyo cibaadada mooyaane cibaadada waa tawqiif iyadu abdaacda waxaa looga jeedaa wixii arrimaha dumarka ku saabsan arrimaha dumarka wixii ku saabsani xaaraan weeye ilaa in dariiqo sharciga aada ku xalaashato mooyaane oo guur iyo milkulyamiin labadaa mid labadaa aayaddu ay sheegtay وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uhi أwtirوا ya أهل القرآن qur'aanka cidii ehelka u ahow witri ha ka tegine la yimaad faإna allaha witru ilaahay waa keli يuحib الwitr kelidana waa jecelyahy oo uu ka mid yahay salaada witri rawahu الخمس وصaxaxahu بن khusayma xadiidkana darajadiisa صaxiix iyo xasan labadaba lagu tilmaamo gaadhay heer lagu daliishan karo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ummadda amray uu ku dhiirigeliyey in ay salaada witriga la yimaadaan waxa markaa ishaaro latiifa ah uu ku bixinayaa nasku mar hadduu nebigu yihi qur-aanka ciddii u ehelahay witri la yimaada in witrigi iyo qur-aankuna ay isleeyihin oo qur-aanka witriga lagu akriyayo salaatuleilkii qur-aanka lagu akriyayo marka qofkii qur-aanka ehel u ahay qur-aankuu akriyayaa salaada habeenkiina wuu ku akriyayaa siduu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam idminaanka iyo deganaanshaha dadku fi lcusuuri alakhiira ay waayeen waxyaabaha ilaahay sabab uga dhigay ku helaan bay ka mid tahay cibaadada habeenkii cibaadada habeenkii waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii dheeraa uu kaga warramayay guntimaha shaydaanka waxa uu ku sheegay qofku markuu habeenkii sidaa u dahaaro qaato sidaa u cibaadaysto subaxdii wuxuu soo kacayaa nasiitan isagoo firfircoon oo faraxsan ayuu soo kacayaa qalbigiisa uu mudma'in yahay oo uu degan yahay ayuu soo kacayaa alaa bidikri illaahi tadmainu lquluub witrigu inuu sunno yahay ayaa xadiidkan uu sheegay waxaa kaloo markaa oo aan la fudaysan karin waxaa kaloo uu tilmaamayaa muslimiinta dhammaantood lagu guubaabiyey inay mar walba wixii jeclaadaan awtaarta tirada isdhiman had iyo jeer nudiba almuslimuuna kulluhum ila lityaani bilwitri walaakin yataakadu calaa xamalati alqur'aani wa xufaadi wa ahli lcilmi akar mima yutaakad fii xaqi hayrihi qofka qur-aanka kariimkaa ah xafidsanna waxyaabaha ugu sii barakoobi karayo ayay ka mid tahay inuu qur ku cibaadaysto habeenkii uu akriyo qur-aanka uu xafidsan yahay salaada ku akriyo laysa almuraadu biqowlihi ina allaha witrun yuxibu lwitra annahu yuqsad liitaar fii kulli shayin wax walba dee witrigu ma geli karo waxa weeye wixii markaa u suuragalahum wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaal nabigu waxa uhi ijcaluu waxaa yeesheen aakhira salaatikum salaada habeenkii bileyli habeenkii salaadaa tukanaysaan waxa ugu dambaysiisaan witran mid keliya hal ragcad u dambaysiiya muttafaqun caleyh xadiidkana waxa uu xusay adaabta loo tukanayo salaada habeenkii inay ka mid tahay in lagu soo gebagabeeyo mid qura qiyaamu leyl midh qura ayaa lagu soo gebagabeynaya midhkaa keligiina waa la tukan karaa qaar kalena waa lagu dari karaa sayn hore usoo marayna saddex iyo shan iyo labada siyoodba waa suuragal sawaaun kaana fii awali leyli aw wasatihi aw aakhirihi marka salaada uu qofku habeenkii tukanayo marka u dambaysu soo xidhayo midhka hala yimaado low waqaca bacda witri salaatu nafl salaatu naflin maa nuqisa alwitr laa siyama asalawaat dawaat alasbaab min sunati masjidin aw rakcatay awaafa rakcatay wudu aw naxwi dalik falwitru baaqin bixaali hadduu sunayaal kale qofku tukado witrigii waa halkiisii un waa u jiraa un waan balq bni caliyin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed baan maqlay buui yaquulu isagoo leh ficilka mudaaric macnaa qaala mu odhanayo yaquulu hadduu wax faa'iideynayo laba macnuu faa'ideeyaaba ila asxaab albalaaqa istixdaaru suura sawirkii markaasoo lasoo xaadirsanayo oo qalbiguu kusoo xaadirinayaa nebigu hadalkii ku dhawaaqaya ama waa shayga oo ilaa imika dee xukunkiisii uu haabit iyo u sugan yahay yaqulu isagoo leh oo qawlkan ilaa hadda wuu shaqaynaya siduu maalintaaba ushaqaynaya wuxuu nabigu uhi laa witraani laba witri ma jiraan fii laylatin habeen keliya laa witraani laba witri ma jiraan fii laylatin habeen qura rawaahu axmed wاhalaaثatu waصaxaxu bnu xibaan xadiidku waa xasan iyo saxiix labadaba la yidhi daciif laguma sheegin marka wuxuu xadiidka nebigu ku diiday calayhi salaatu wasalaam in witrigii lasoo celceliyo doonayo inuu tukado qaybtii hore ragcadaha qaarkooda ka dhigo dabeedna markuu haddana kaco intuu kusii kordhinayana uu kusii kordhiyo witrigii xagga dame ha mariyo haddii uu isleeyay salaadanbe la iman maysoo oo kici maysidna witrigiisi ha raaciyo xabadii midhkii ha raaciyo laakiin intuu kolkii hore tukado midh witriya haddana yuu soo celin yadulu alxadiidu calaa karaahiyati liitaari fi leylati alwaaxidati maratayni faaktar lianna takriira alwitri fii leylatin waaxidatin cibaadatun lam tushrac walaa yucbad allahu tacaala ila bima sharac oo sidaasaan u soo celcelin jiray nebigu man awtara uma araada salaata bacda alwitri faqad taqadama jawaasu wa ana anabiya bacda an awtara salaa rakcatayni wa ana ashafca bacda alwitri laa yunqidu macnaa hadday dhacdo markii hore inaad ama jamcii la tukatay taraawiixda waaba sida imaamiyada marar badan dhacda oo dee markuu dadkii tukinayo imaamkii witrigii inaanu uga tegin baa suuragal ahoo masaajidkii un dee isagu uu tukinayo marka hadduu dhacdo inuu maca witrigii u raaciyo uu tukiyo habeenkiina qaybaha dambe tahajudkii uu tukado witrigii un baanu soo celinayn witriga ama waa inu xagga hore ka tukadaa oo taraawiixda raaciyaa hadduu tahajudkii la imanayana waa inuu marka dambe iska da'ayaa labada jeer miduun laa witraani fii leyla habeen keliya inaan laba witre lala iman ama xagga hore u marin ama xagga dambe waanay dhacday buu ku leeyahay inuu nebigu tukaday witriga dabadii laba ragcadood laba ragcadood buu witrigii ka dambaysiiyey muu soo celinin laakiin witri kale lawitrani fi laylatin qowlna waa ku yidhi ficilkiisuna sidaasuu ahaa oo hadduu witrigii horraysiyuu shafci ka dambaysiye ragcado kale muu soo celi kii horun baa ku witriya marka labada xadiid waxaa caam noqonaya ijcaluu aakhira salaatikum bilayli witran habeenkii salaadiina u dambaysiiya witri waa caam kana khaas buu kasii noqonaya laa witraani fii laylati kana wuu sii khasisaya macnaheedu waxa weeye u dambaysiiya haddii la yidhi oo wax kale ka dambeeyaa shaygaa dambe witri lala soo celin maayo witrigii waxaa loo dambaysiinayaa haddaan la horraysiinin haddii laakiin la horraysiiyey looma dambaysiinayo kaa horaa kugu filan waa la isla akriyaya labadan xadiida isku xiga way isfasirayaan ama way iskhasisayaan ilan taksiisku waa nooc tafsiirahuni sida uu sheekhu isu dabageliyeyna waa macnaha wey haddii la yidhi ha loo dambaysiiye witri ha haddii laakiin qadimayba oo mar waxyaaba ragcado dambe uu la yimaado yuu soo celini ee kaa qadimo baa ugu filan witri marka macnaheedu waxa weeye witrigaa loo midh baa loo dambaysiinaya ilaa inuu horeeyey mooyaane oo kolkaa la celin maayo man araada an yusaliya maca alimaami xataa tantahiya salaatuhu taxsiila lifadiilati qawlihi man qaama maca alimaami xataa yansarifa fakaأnamaa qaama laylahu waaraada an yaxsula calaa fadiilati witri aakhir leyli fainahu ida salama alimaam qaama waataa birakcatin tushaficu lahu salaatahu maca alimaam taasina isagu waa sheegay macnaha wuxuu ka warramay xadiidkuu nabigu ku uhi calayhi salaatu wasalaam qofka imaamka habeenkii la tukada ee la dhammaysta salaadii taraawiix ayuu la dhameeyey waxa uu ka dhigay inuu habeenkii oo dhan cibaado u taagnaa xadiidkaasi wuxuu dhiiri geliyey qofku hadduu imaamka salaada la bilaabo inaanu kaga bartegina la dhameeyo imaamkii haddaad salaadii la bilowdo taraawiixda ahayd in aada la bilowdo oo aada la dhammayso fadligaasay leedahay haddaba hadduu qofkii fadligaa ku lexe jeclaabo midhkii u dambeeyey uu la tukado imaamka masaladanuu sheekhu sheegay waxa weeye inuu midh dambe tukado labadaasi ay shafci isku sameeyaan kadibna marka uu habeenkii u kacana mid kale kasii dambaysiiyo sidaasaa maaragtay ay qabaan in fara badan oo xanaafilada ka midi waxaase daahir kuu muuqanayaa inuu ka hor imanayo laagu taraani fii leyli lidaalik ba aimo badani diideen qaala fii sharxi zaad waxaashiyati fain tabica imaamahu faawtara macahu aw awtara munfarida uma araada tahajud falaa yunqad witru wayusali ma shaء ilى طuluuci اlfajr الثاني walaa yutru maraة أخرى وعan ubay bni kacbi radي الlahu canhu qaala kana rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalama yuutiru nebigu waxa uu ku witraysan jira u akriyi jiray salaada witriga ku akriyay bisabix isma rabika alأclى waqul ya ayuha اlkaafiruun waqul huwa allahu axad suuradahaas u akriyi jira rawaahu axmed wa abu daawuud waannasaa'i wazaada wuxuu kordhiyey walaa yusalimu ma salaamo naqsan jirin ilaa fii aakhirihina ragcadaha ah ta u dambaysuunbuu salaamo naqsan jirin waliabi daawuud watirmidi naxwuhu xadiidkan oo kale labada sheekh wariyeen can caaishada ka wariyeen radia allahu canha wa fiihi waxaa ku jira xadiidka kullu suuratin fii ragca suurad walba ragcad buu ku qul huwa allahu axad wlmucawidatyn saas sabbix isma rabbika alaclaa qul yaa ayuha alkaafiruun labada ragcadood ee hore ku akhriyayay riwaayada hore waxay tilmaantay ragcadda u dambaysana qul huwa allahu axad riwaayan ka dambena waxay tilmaameen ragcadda u dambaysa qulwallaha iyo labada qulacoodu saddexaasu ku akhriyayay markaa saddexdii ragcadood tii horeysay sabbix isma tii ku xigtay qul yaa alkaafiruun ta u dambaysana ama qulhuwallaha ama saddexda qula qulhuwallaha iyo labada qula xuulo marka waxa uu ku leeyahay xadiidu caaisha fiihi dacfu walahu shaahid wa qaala alcuqayli isnaaduhu saalix qaala bnu xajar xadiidu ubay asaxu min xadiidi caaisha oo sheegaya markaa in lagu daayo un sabixisma iyo qulhuwallaha waa ta u dambaysa xadiiu ubay ubay bni kacbin biisqaad ilmucawidatayn asax in labada qulacudu uu ka daayo qul huwa allahu inuu ku akriyo ta dambe kaasaa sii saxeexsan oo raajixa bay leeyi waxaa markaa ay ka warramayaan xaadiidtan aynu maraynaa witrigii baynu ku dhex jirnay kayfiyadda loo tukanayo iyo suuradaha lagu akriyayo faatixada kadib marka faatixadii la akriyo suuradaha kadib lagu akriyayo ayaa halkan uu markaa xus suurat laclaa iyo suurat lkaafiruun iyo suurat likhlaas qodobka kale wuxuu ku uhi alafdalu cadamu lmudaawamati calaa hadihi asuwar inaan joogto un la isugu xidhiidhinin buu si aan caamadu u malaynin inay waajib yihiin laakiin mararka qaarkood litacliim innaas suurado kale waa lagu bedeli karaa dadka iyadoo la barayo wa abi saciid alkhudriy radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal nebigu waxau ihi awtiruu salaada witriga la idhaahdo tukada qabla an tusbixuu intaydaan waa baraysanin waaguyuu idinka baryin witriga rawaahu muslim walibni xibbaan waxa uu ziyaadiyey man araada subx man adraka subx qofka subaxa soo gaadha walam yuutir aan witrigii tukanin falaa witra lahu witri wakti uma hayo witrigii wuu dhaafay waktigii waa cishaayiga kadib ilaa intaan waagu dilaacin witrigu waxa uu ka mid yahay salaada habeenkii lagu soo khatimo ama ragcadda lagu soo khatimayo salaada habeenkii la tukanayo goorta u dambaysa waa waaberiga wakti ikhtiyaariya ah iyo diraariba wuu leeyahay ikhtiyaarku waktiga macnaha la doortay ee iska caadiga ahi ينتهي بطلوع الفجر الثاني wاlاdiraari laa yntahi ilaa bisalaati الصubx witrigii waa kala duwan yahay hadduu qofku ogaanuga u dibdhigo ma tukan karaya laakiin haddii uu uga tago ilow iyo markaa hurdo iyo wixii la mida waxa uu tilmaamaya mawduuc اlxadiid اlaati in sha allah xadiidka dambaa markaa xusaya inuu qofkii tukan karo goorta uu xusuusto ama uu gaadho aqal uu noqonaya وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mن ناam عن الwtr qofka witrigu habeenkii tukan lahaa ka seexda أw نسيahu ama ilaawa falyuصلي إdaa أصبaxa markuu waa bariista ha tukado أw dakra ama uu xusuusto rawaahu الخaمسaة إlا النساء الxadيiث صaحيiح xadiidkani waxa uu tilmaamayaa qofku cibaadadii witriga habeenkii uu tukanayo ayuu u toosi waayey ama waa ilaaweyba waxa uu tukanaya ila cudurdaar buu lahaaye barqadiiba ha iska tukado soo celiyo waktigaa duxada tukanaya ayuunbu witrigiina tukan doonaa subaxa kadib marka qofkan layidhi witriga ma tukan karo waa qofkii u kasay kii aan caamid ahayne markaa ama hurdo ay kaga tagtay ama ilaawey isaga waa beriga dabadiisuu tukan karaa waa tadaaruk lima faat ilahay waxa uu ka dhigay habeenkii iyo maalintii khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuura habeenkii iyo isu kaa bedelaya qofkii doonaya inuu markaa cibaado guto ilaahay ku mahadnaqo jaaniskii dhaafay habeenkii tadaarak fi nahaar maalintiibuu dabaqabataynaya marka xadiidkani sidaasuu tusiyey kaa la witrigiisu wuxuu jaaniskiisu wuxuu dhaafay waktiga waagu baryay waa kii u kasa kan kalena jaaniskaasu haysta falyusalli idaa asbaxa aw dakara man naama can salaatin aw nasiyahaa falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ila dalik xadiidkan iyo kolkaa kaa hore iskama imanayaan laba iskama hor imanayaan laakiin laba qof ayaa lagu kala fasiraya midna u kasay oo ilaa waagu baryaya aanu tukanin isagoo toosi karaya ama xusuusnaa kan dambe ee la subaxa dabadiibaa witriga tukan karaana waa qofkii ilaaway ama ka seexay intaasuu soo yaraa celcelinaya mararka qaarkood buu nuqdado isku mid ah ayuu arqaam isku xigxigta kusoo soo celinaya hunaaka daa'ifatun min alculamaai yarawna cadama qadaa'i alwitri calaa sifati waana man dalaca calayhi subxu walam yuutir faqad faatahu lwitr walaa witra lahu laakiin dee xadiidkan unbaa laga raacaya wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ihi ummaddiisa isagoo tilmaamaya oo toosinaya o khayrka horseedaya man khaafa qofka ka warwara ee ka walaaca allaa yaquuma min aakhiri leyl habeenka xaggiisa dambe inuu kici kari waayo taasuu ka yaro walbahaarsan yahi falyuutir awalahu habeenka qaybtiisa hore witriga ha iska tukado waman damica qofka ku rajo weyn an yaquuma aakhirahu habeenka xaggiisa dambe inuu kici karayo falyutir aakhira layl habeenka xaggiisa dambe witriga iyo salaatuleylka ha tukado fa ina salaata aakhiri leyli salaada la tukado habeenka qaybtiisa dambe mashhuudatun goobjoog baa loo yahay wadalika afdalu waktigaasaana fadli badan waktigaasaa fadli badan rawaahu muslim sidaasay diintani dadka ugu fudaystay ilaahay baa addoommaha subxaanahu wa tacaala u nafisiiyey sunno iyo faral wixii ay gudanayaanba dadku wuu kala duwan yahay dadka qaarkood baa hore u seexda qaarkood baa soo yar jeedaya wax khayrle iyagoo kusoo jeeda dadka qaarkood baa dhallinyaroa dadka qaarkood baa waayeela dadka qaarkood baa shaqaaloa ikhtilaafaat noocaas ayaa jira masalan qofka dhallinyarada waa laga yaabaa inay ku adkaato habeenka xaggiisa dambe inuu kaco qaybta hore u sahlanta sidoo kale qofka waayeelkana waxa laga yaabaa in xagga dambe kiciddeedu ay u sahlantah ya oo habeenkiiba hurdadu ay iska soo xidho marka saddexda ama afarta la marayo inuu si tilqaa'iya toosa ah isaga soo fadhiisto oo halkaa ay kaga dhammaatay hurdadu ayaaba suuragalaba markaa khayrkii un dee inuu jaaniskaa kaga faa'ideeyo halkuu ka rafan lahaa ama ka warwari lahaa ayaa aada iyo aada ugu habboon qofka dhallinyarada ah ee isle habeenka qaybtiisa dambe kici kari maysa way ku adkaata xataa dadka qaarkoodba hadday alam siraataan oo saacaddan qaylinaysa ay buuxsadaan maca saacadda laftigeeda aanay marayo laba kicin karinba marka qofku haddii heerka arrinkiisu arrinkiisuu gaadhsiisan yahay waa sidii baabkii abi hureyre in qaybta hore witrigiisa uu iska dhamaysto shaaya kadib waaya taas weeye <clears throat> oo aanu xataa isoranin waa haddii maaragtay ilan waxa la yidhaahda riyaagu tarkiga iyo ficilka labadaba u galaaye arkan ducufka ee tukanaya witrigii bacda cishaayiga hadduu saa uga tagana de riyaabay ka noqon kartaa mushkiladeedaaba iyana leedahay laakiin isagiiyo ilaahays way sogiina istidaacadiisun inuu qofku ku xisaabtamo waay taasi waa taa laakiin waxaa lagu tilmaamay waktiga fadliga badani inuu yahay xagga dambe waintahaa witruhu ila asaxar halkaasuu ku gebagabaystay mashhuuda fa ina salaata akhiri leyli mashhuuda salaada habeenka qaybtiisa dambe la tukadaa waa mid goobjoog loo yahay yaa goobjoog u ah lianna salaata akhiri leyli tashhaduha almalaa'ika malaa'igtii baa goobjoog u ah wa haadihi miizatun kubraa arrin weyn weeye walianna haada waqtu lmunaajaat waa waktiga ilaahay addoonku si cajo badan uula faqi karayo xiinamaa yanzilu rabbu caza wajal jala wacala ila samaai dunya ilaahay baa samada soko usoo degaya buu xadiidkaa bukhaari iyo muslim tilmaamaya oo dabeedna markaasaa ilaahay waxa uu leeyahay habeen walba marka saddex meelood oo meeli hadha waa afarta saacadood ee dambe man yadcuunii faastajiiba lah man yas'alunii faucطiyah man yastakfirunii faakfira lah war kuma ayaa waxi baryaya oon ka aqbalaa kuma i weydiisanayoon siiyaa kumaa dembi dhaafi weydiisanayoon ka dhaafaa ilaahii weynaa subxaanahu wa ayaa raxmadiisa sidaa u fidinaye jaaniskaa ka faaidayso amaa man yaksha allaa yaquuma aakhira leyl falyutir qabla an yanaam weliba inuu ku tukadana way wanaagsantahy guriga haddaan dee gurigii laga mashquulinayn way dhici kartaa marar dadka qaarkood oo guriga maaragtay hawshiisa iyo ciyaalkiisa iyo asxaabtiisa iyo waxaas iska badan yihin hadduu kaa ka tago in witrigaa iyo ay dhaafaanba cibaadadu ku gudan lahaa guriga oo markuu guriga gala hawla ku bilaabmaan sooma dhici karta dabeedna halkaa kaga lumaba hadday taasi dhacayso aad ka mashquulayso markaad gurigii tagto masaajidka waad ku tukan karaysa waa ka abi hureyra lawsaani khaliili bialaa saddexda uu u dardaarmay bay ka mid ahayd wa anuu qabla an abu hurayrana dee waxa uu ahaa mid cilmiga ku kakanoo aada u ilaalin jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xikmadda kasoo burqanaysa markaa afkiisuu ilaashanayay saa darteed baanay u saamaxaynin in uu hore u seexdo oo nebiga ilaashan jiray wacan ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu waxau yihi idaa alaca alfajr marka waagu uu dilaaco waagu kolkuu bariyo faqad dahaba waxa tegay waqtu kulli salaati اleyli wاlwitr salaatuleylkii iyo salaadii witriga waqtigeedii waa tegay faawtiruu qabla طuluuci اlfajr witriga tukada intaanu waagu baryin rawaahu tirmidi waxaa lagu xadiidkuna waa saxiix shayga lagu xisaabtamayaana dee sidaa xadiidku caddeeyey waa waaga qacdi qabla subxi oo iddiraari ahaayo uu soo sheegay waxaa laga raacayaa xadiid kan yidhi qabla duluuci alfajir waagu intaanu bilaacay marka haddii qofku uu janiskaa laftiisa isku dhowayn karo salaadii qiyaamuleylkii iyo witrigii iyo subaxii isku dhowayn karo oo soo jeedkaa qura labadaba kaga faa'idaysan karo iyaduna way sii wanaagsanta subaxa sidaa imika waagu baryaa adan afartoo labaatan shantoo labaatan la miyan idhaa mise rubcla dii meelaha la idhaahdo aduu barkada ku jooji dee qofka kaca afartoo waxla ee intaa witrigiisii iska dhammaysta dabeedna waysadiisaasun subaxa ku taga war wacan weeye wax fiican weeyan qofkana ku cuslaan karay afartoo rubcla hadduu kaco saacaddaa ka horraysiiyo subax dee waa arrin iska suuragalaysay qofka inuu isu qabto labadaba waaya alxadiidu saxiixu saxaxahu ibnu khuseyma walxaakim wawaafaqahu dahabi markay dahabigan un xaakimka ku daba wadaan waa macnaha yatasahal fi takhriij bay yidhaahdaan saa darteed baa sheekhanoo nuqaada ka mida inuu la akhriya ay tahay marka qofkay sidan isaga soo xidhaysaa waa qofkii caamidka ahaa ee u kasagayn hore usoo nidhi kii hurdadu kaga tagtay ama isagu ilaaway horeyn usoo sheegay wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa wuxuu ahaa yusalli duxaa arbacan salaatu duxada wuu tukan jiray afar ragcadood wayaziidu wuxuu kordhinaya maa shaa allahu intuu ilaahay doono oonay sheegin rawaahu muslim kaasi waa xadiiday warisay walahu muslim waxa uu leeya uu soo saaray canhaa caaisha uu ka warinaya min xadiidi caaisha mar kale annahaa su'ilat caaisha waxaa la weydiiyey hal kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu miyuu ahaa yusalli duxa salaatu duxada ma tukan jirin qaalat waxay tidhi laa ma tukan jirin ilaa an yajii'a min makiibi inuu safarkiisa ka yimaado mooyaane markuu socdaal ka yimaadaabuu abuu salaatu duxada tukan jiray walahu mar saddexaad muslim wuxuu wariyey canhaa iyadoo ah xadiidkii caasho inuu yahay waxay tidhi maa ra'aytu maan arag rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga yusallii qatu isagoo tukanaya weligii subxata duxaa sunnaha barqinka oo ah salaatu duxa isagoo tukanaya maan arag wa inii la usabixuhaa anigu haddana waan tukanayaa marka saddexdaasay warisay oo midibo dhan u jeedo <laughs> si kolka loo yaro eego qofku odhanayo oo waa sidee miyaana iyadu wada sheegin ma iyadaa wada sheegto saddexdaba muslim baa wariyo saddexdabana iyadaa warisay afar buu tukan jiray intuu doonana waa kordhin jiray safar markuu ka yimaado unbuu kordhin ayuunbuu tukan jiray isagoo tukanayaba maan arag anaase tukanaya waaya sheekhu waxa weeyaan waa mawsuuca ayuu ku yahay cilmiga xadiidka oo dee xaafid baa lagu tilmaamay marka sidan kombyuutarka wax badan loogu soo ururiya mar qura markaad wax weydiisa uu kugu soo daynayo ayuu isaguna intii kala tagtagsanayd intuu dee taca badan gala imika intaasoo laga soo saaro kutubta umuhaadkee waaweyn saddexdaa xadiidoo laguhaa kasoo saar wax arrin adag bay noqon lahayd weliba intaan dee la qorinne arrin sahlan maaha saddexdan xadiidoo sida laysugu daba qoraa wax sahlan maaha waa arrin u baahan in dhul fara badan laga baadi doono oo lasoo takhriijiyo cidda welisay oo kada wa kada oo xukunkiisa lasoo sheego laakiin dee wuu soo bisleeya marka waynu arki doonaa dee in qolyaha qaarkood saddexdan riwaayo mid bay qabsadeen kuwa kalena way iskaga tegeen qolyaha qaarkoodna waxay idhaahdeen qaybina waa mansuuq qaybina waa naasikh qolyaha qaarkoodna waxay idhahdeen salaatu duxa ma jirto laakiin marka saddexdoodaba la isla akriyo ee marka had iyo jeer nusuustu ay istacaarudo ama iska hor timaado waxa ugu horeeya tallaabada uhoreeye la qaadaya ay tahay aljamcu baynaha in la isu geeyo la isku dayo in lagu wada camal falo haddii lagu wada camal fali kari waayena uma tarjiix in la kala rajaxo oo la yidhaahdo kanina waxa weeyaan kana xoog badanoo kana wuu hooseeya ka xoogga badan inoo qaado haddii taa la ay suuroobi weydo in la yidhaho waa naasikhiyo mansuukh bay isu yihiin haddii taasina caddaan weydo uma tawaqufu fiiha in laga joogsado waa intoo ilaahay uu soo saaro dad aqoon leh oo dheer oo aqoon dheer lahoo kala saari karaa maraaxilkaasay la mariyaa ehm, marka jamci bay qolyaha qaarkood isku dayeen waxay labada riwaayo hore waxay isla waafaqsanayn afar buu tukan jiray inta uu doonana intuu ilaahay doonana wuu kordhin jiray waaya waxaa fasiraysa kan ku xigo oo ah goortuu afarta tukan jiray ama kordhin jiray waa markuu safarka ka soo noqdo oo dee tan dambaa sheegtay in goorta uu tukanaya ahayd markuu safar ka soo noqdo markuu safar ka soo noqdo ayuu u saawusheegay waaya kan dambe isagana waxaa lagu fasirayaa maan arag bay daa tiri maa ra'aytu maan arag may anfiinoo may odhanin muu tukan jirin waxay tidhi maan arag marka iyadu waktiga ay aragtay waxa weeye isaga oo salaatu duxaa tukanaya marka uu safar ka soo noqday laakiin dee isaga oo jooga ama qowlkiisii ay tahay ama ficilkiisiiba ay tahay ama nagaadiya dee axaadiidta soo socota iyo asxaabta kale warinaysa ayaa inoo sheegi doona salaatu duxaa inay mashruuc tahay jirto cadadkeeda intaba marka salaadani way sugan tahay laakiin iyadu dee aqoonteedii bay ka waranta qofka bani aadamka ana aqoontiisu dee mar walba waa iska maxduud wey hadihi axaadiiu alaaثa tatacalaqu biaxkaami salaati duxaa wahiya sunat jaa fiiha ma rawaahu imaamaani albuhaariy wamuslim can abi hurayraa awsani khaliili rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam bialaain saddex wii dardaarmay siyaami alaaati ayaamin min kuli shahri waragcatay duxa wa an utira qabla an anaam waa qowlkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam abi hureyra wuxuu leeyay saddex arrimood oo dhaxaluu nabigu ii dardaarmay saaxiibkay waxaa ku jirtay in aan dukado labada ragcadoode salaatu duxa taasuuba ii sheegayba axaadiida soo socotana waynu ku arki doonaa marka inahaa uu sheekh shaarixu u yaro baxay ee uu soo celcelinayo ee xarfaha iyo arqaamtii u dhigay waa intii aynu soo koobnay baynu odhan karnaa ilaan haddaynu sharaxa wada akrino waktigaa inaga lumaya waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid a salaatu duxa inay jirto oo ay sugan tahay dee nusuustan soo socota ee aynu arki doono waxaa ka mid ahaa xadiidkii saxiixa ahaa Mm, markaa uu nabigu ka warramayey bukhaari eh, iyo muslim buu kusugnaa xadiidku waaya muslim aan idhaahno wuxuu nabigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofka xubnihiisa subax wala waagu baryaba sadaqo lagu leeyay maxaa ku jiray wayujzicu can dalika rakcataani yarkacuhumaa axadukum min adduxaa wax waxa sadaqo lagu leeyahay ee xubnaha la doonayo inuu sadaqada ku baxday ka bixiyo waxa isugu oofinaya ama loogu dhamaystirayaa ama halkaa ku geli kara kaalintaa laba ragcadooda uu tukado barqadii wacan zayd ibni arqam radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala nabigu waxau uhi salaatu lawaabiina dadka alla yaqaanka ah ama addoommaha ilaahay salaadoodu xiina waktigeeda ahaatay tarmadu lfisaal nirguhu marka ay cagagubyoodaan nirgaha yaryar qurbaca yari waktiga uu cagagubyoodo waktigaasay salaat alawaariin alawaariin waa dadka khaashiciinta tawbada badan dembigooda daraadii la taaha cibaadada ku dadaala salaadan tukada waktiga ugu habboone waxa weeye ay tukadaan xiina tarmadu lfisaal nirguhu kolka nirgaha saxraaga jooga ama meelaha niista ah kolka ay ku cagagubyoodaan ciidda waa goorma waxaa la odhan karaa waa barqo kulul waataynidhaa barqada kulul baynidhaa harka digtiisa xaggeeda u janjeedho wey barqada kulul waktigaa wey waa goorta aynu odhan karno annaas munhamikuuna fi lcamal marka shaqooyinka bartanka loo gale la yidhaahdo waktigaas waa waktiga aan waxba lasoo haleeli karaynin hayna ballansiinin wakti tobanada iyo koob iyo tobanka iyo waktiyaashaas weeye xadiidku salaadan u sugay waktigeeda ugu wanaagsanna wuu sugay cidda ku dadaashana waa kuu sheegay marka salaadan ah, inay sugan tahay buu xadiidku caddeeyey wacan anasin رضي allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi صلى allahu calayhi وسلم nebigu wuxuu ihi man salla duxa salaatu duxada qofka tukada fintay casharata ragca labiyo toban ragcadood bana allaahu lahu ilaahay wuxuu u dhisaa qasran fi ljanna fooq weyn buu uga dhisaa jannada dhexdeeda guri cajiila ah. rawaahu tirmidi qariib buu ku sheegay xadiidku waa daciif laakiin shawaahid buu leeyahay qaarkood ay tilmaameen inuu soo gaari karo heer lagu daliishanayo qofka labiyo toban ragcadood tukada fooq baa jannada looga dhisaa wuxuu sheegay cadadka u badan salaada in salaada taraawiixda laga dhigi karo labiyo toban wacan caaishata radia allahu canha qaalat dakhala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama beyti gurigayguu soo galay fasalla duxaa salaadan wuxuu tukaday amaaniya rakacaad sideed ragcadood rawaahu ibnu xibaan fii saxiixi marka xadiidkanina tiradaasay sheegtay caaisha axaadiidtii horeu la socdaa wuxuunu sugayaa un jiritaanka salaadan marka waxaad aragtay waynu haynaa riwaayadkii sheegayay maxay laba ragcadood iyo sideed ragcadood labiyo toban ragcadood marka qowlkan labiyo riwaayadan labiyo tobanka sheegtay waa yar daciif laakiin saddexda siyood labadaa hore aada u fadli badan kan laftiisu heer lagu daliishan karuu gaadhay inay marka ay si yar wadwadaan aqwaash riwaayonkaa kale soo qaataan ay tilmaameen labayo tobanka sheegaya adugu badnaana labayo toban bay riwaayadku sheegeen u yaraana laba ragcadood qofba intii u sahlanaata laba afar sideed inaha hadduu qofku tukado salaadan fadligeeda waa helayaa ilaahay idamkiina alla uu ka abaalmarinaya ajri badanna qofku waa ka helayaa wallahu subxana wa tacala